أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب أو كي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah alansaar stuudiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar stuudio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon imailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyo at hotmail dtcom sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wcalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacd alfaslu alxaadi cashar fii khuluqi tawaaduci wadami ilkibir waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii saddexaad waxaynu maraynay fasalka kow iyo tobnaad laba khuluq buu ku saabsan yahay khuluqu tawaado iyo dami ilkibir isdejin la isdejiyo iyo kibirka oo xaqoo laga horyimaadaa ama dadkoo la xaqiro labadaasuu ka koobma kibirku xaqa oo la diido iyo dadkoo la xaqiro labadaa wey tawaadic inaad isdejin wey inaad isdejisid adiga oo cidbi iyo isla weynaan iyo waxaasuu ka soo horjeedaa labadaa dabeecadood ayuu u fasal yahay alfaslu alxaadi cashar fasalka kow iyo fii khuluuqi tawaaduc isdejinta dabeecadeeda gudaheediibuu u fasal yahay iyo wadamilkibri xaqdiidada iyo dadcaqiridda faydaarinteeda almuslimu qofka muslima yatawaadoc wa isdejiyaa fii kayri madilla isdillayn la-aanteed walaa mahaana isdaraabid la-aanteed watawaaducu isdejinti min akhlaaqihi akhlaaqi lmuslim qofka muslima dabeecadiisa ayuu khuluqu tawaaduc ka mid yahay alminsaaliya weliba dabeecooyinka usiisii fiican wey wa sifaatihi sifaati lmuslim qofka muslima tilmaanihiisa ayaa tawaaduca ka mid yahay sifaati alcaaliyati ee saraysay kamaa sidii xaqdiidada iyo dadxaqirida usan laysa kibiru ahay lahu lilmuslim muslim mid sugnaaday maaha walaa yenbaqi umana haboona bimidlihi qof muslima kibiru ma haboona idilmuslimu qofka muslima yatawaadac waisdejiya liyartafic inuu kor noqdo walaa yatakabar isma weynaya muslim lian laa yukfad xag eebbayaan laga dejin oo arag way iska soo horjeedaan haddii aad tawaalucdid allaa kor kuu qaadaya haddaad isweynaysid hoos baa lagu dhigaya idilmuslimi qofka muslima yatawaada waysajiya iyartafi inuu kor noqdo walaa yatakabar ma weyneeyo lianlaa yukfad iyaan hoos loo dhigin eebba weyne jidkiisa sunnadaasaa jaariyatun dareerta waxay sunnada eebba ku dareersatay fii rafci lmutawaadiciin kuwa isdejiya lahu lillah eebba weyne dartii isu dejiya koryeelidooda wa wadci lmutakabiriin kuwa isweyneeya dejintooda ayaa sunnadii eebba ku dareersatay daliilkeedii waa kaas qaala rasuulullah ala rasuulkii wuxuu yiri sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye ma naqasad sadaqatun deeqi ma dhinto min maalin maalkii laga bixiyey wax kama dhintow sadaqo maalka laga bixiyey ma nusqaamiso ma naqasad ma nusqaamiso sadaqatun deeq min maalin maalkii laga bixiyey xaggii wax kama nusqaamiso famaa zaada allaahu dabaweyne ma kordhiyo cabdan adoon bicafwin bisababi cafwin gaf laga galay oo uu cafiyey sababkii ilaa cizan darajo waxaanahayn uguma kordhiyo wamaa tawaadaca maxalisaajki waaka wamaa tawaadaca ma dejiyo axadun axad lilaahi liajlilah eebbaweyne dartii isuma dejiyo ilaa haddii eebba dartii uu addoon isu dejiyo rafacahu llah todhoweynaa kor u qaadow wa qaal waxaa kaloos nabiga yihi xaqun waxaa garcad ah cala allaahi eebbaweyne korkii garcad waxaa ku ah anlaa yartafica inuusan kor noqon shay-un shay min adduunyaa mida ilaa wadaca ilaah dejiye xadiidkaas sababuu lah nabiga calayhi salaatu wasalaam hal laga orod badin waayo baa nabigu lahaa markaasaa nabiga wax orbeekayaa la waayey markii dambe tuunbaaba abuurantay xasan orod badnaanteeda inayan caadiba ahayn ee karaamiya barako nabi tahay ayaa la dareemay laakiin markii magaceedii uu baadiyaha iyo beledkaba buuxiyey markii dambe nin ninbaa wuxulaa qurbaca guudiso masiiba oo orod badan wuxuu yihi qurbaca meeshii madiinuu yimid wuxuu rabaa asi nabiga inay la tartamo guudi haddaa taqaana neef lagu xirtay marka geed gaaban madax weyn oo dhamas calool weyn buu ah kolkaa qurbixii ninkii baa yimi xashii nabiga iyo labadii baa la oratansiiyey xashii nabiga xeb looga dhaqaaqay qurbaa ka badiyey asxaabtii marka waa la xumeeyey war waxaan baasaashii nabiga ka badiyey xaggee ka yimi markii xooga korada la laalaadiyey oo guuldarro la dareemay buu yihi xaqun cala allah hashaa wax badan bay orday in laga badiyo xaqun xaqun cala allah ilaa korkii waxaa ku gara allaa yartafica shayu min addunya hal iyo keyrkeed oo rababa say adduunkaa kamida haddii la buunbuuriyo cirku isku shareero oo la gaari waayo ilaa wadacahullah waa inay muuqato waxagga nacsigiisii iyo yaraantiisii xaqun waxaa garcad ah calallaahi eebbaweyne korkii waxaa ku gara allaa yartafica inuusan kor noqon shay-un wax min addunyaa kamida ilaa wax adduunyada kamida hadduu kor noqdo wadacahu ee baadejinayo waqaal waxaa kaloos nabiga yihi sala allahu naharis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo yuxsar waxaa la keeni doonaa almutakabiruun adduunka kuwa isu kibrin jiray yaa xaqa ka hor iman jiray ama dadka xaqiri jiray yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda waxaa fagaaraha la keenaya amhaala zar iyagoo quralyo lamida io ase iyagoo lamida ah oo yaryar ayaa qiyaamada la keenayaa kolka muuqaalkoodana fii suwari dajaal gaalkii dajaalaha inay u bidhaanad yihiin jismigoodana qur-aan yuu la ogyahay yakshaahum waxaa isku dabala oo iyaga isku daboolaya ku degmaya azullu darxumo ayaa daboolaya yakshaahum waxaa daboola azullu darxumo darxumada xaggay uga timaada min kulli makaan dhan walba ay ka dabooshayo dhalifayow male kolkii lasoo ururiyo iyagoo bidcantoodana ijaalu eg tahay jismigooda iyo muuqaalkoodana quraan yalle dulli la u dheer yahay ayaa yushaaquuna la kaxaynaya ilaa sijnin xabis baa loo kaxaynaya xaggee xabiskaa ku yaal i jahanama jahanama gudaheeda ayuu ku yaal yuqaalu lahu magaciisa waxaa la yihaa maalas baa la yihaa tacluuhu waxaa ka kor noqota naarul anyaar naaryaal naartood baa ka kor noqota kolkay gubtaan oy yusqawna waa la waraabiyaa min cashaarati ahli nnaar naarta kuwa ku jira dhacaankii ka dareeray iyaa iyagoo waraab looga dhiga magiciisana iinati alkhabaal baa la yiraa cadunka ama urka dhacaankiisii baa la yiraa taasaa laga waraabiyaa mutakabiriintu falmuslimu qof muslima cindamaa goortii uu iyasuqa dhag raariciya muslimka biudunihi dhagtiisa iyo wa qalbihi laabtiisa ilaa mihli haadihi alakhbaar wararkan ka sugnaaday rabbi iyo rasuul ee mutakabiriin ku saabsan iyo abaalgudka loogu talagalay iyo mashaqada sugaysa muslim dhegta hadduu u dhigo falmuslimu qofka muslima cindamaa waqti agsi yasuqa uu raariciyo biudunihi dhagtiisiiyo wa qalbihi laabtiisa ilaa midli haadihi alakhbaar wararkan oo kuwaana iyo wixii lamida akhbaartii asaadiqa ee runta cad sheegaysay min kalaamillah eebbaweyne hadalkii ka mid ahay wa kalaami rasuulihi eebbaweyne rasuulkiisa hadalkiisa ka mid aha sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalam nabadgelyo allaha ku badiyo lisaana ammaan gudaheed cala almutawaadiciin kuwa isdejiya korkood la ammaanay maratan kol wafii dambi lmutakabiriin kuwa isweyneeya hayga arrintood ukhraa mar kale waa tawran marna filamri farid bitawaaduci isdajin lay faray wa aakhar mar kalena binahyi reebid can ilkibri kibirkii cajiisii la reebay kayfa sidee buusan laa yatawaadac qofka muslima isu dejin oo walaa yakuunu tawaaducu isdejintu sheebayanu ahaan khuluqan dabeeco lahu lilmuslim u dabeecada wa kayfa sidee buusan laa yatajanab muslim uga fogaan alkibiru isla weynaanta oo walaa yamqud usan u caroonin qofka muslimiin almutakabiriin kuwa iskibriya isla weyn qaala allaahu eebba wuxuu yihi tacaalaa eebba min amri rasuulihi eebbaweyne rasuulkiisa faridii uu faraayey sala allahu calayhi wasalama eebbaweyne naxariisiyo nabadgelyo rasuulka korkiisa ha ku badiyo bitawaaduc istajil markuu faraayey waxaa rabbi rasuulkiisa ku yidhi waqfid raarici janaaxaka dhinacaaga liman dad u raarici itabacaka ku raacay oo kamida min almu'miniin inta xaqa kuinta xaqa rumaysay ee ku raacday dabacadaad u saali akhlaaq macaan kula dhaqan waqfin ubane raarici janaaxaka garabkaada liman u raarici itabacaka ku raaco min almu'miniin inta aniya rasuul io xaqba rumaysay kamidow waa gaal waxaa kale seeba yiri lahu rasuulkiisana uu u yiri falaa tamsi ayuha rasuulu lkariim ha soconin fi lardi dhulka gudihiisa maraxan kibir ha ku soconin ee tawaaduc ku soco wa qaal waxaa kalees eeba yiri fi sana faallin gudaheed calaa awliyaa'ihi eebba weyne dadka ka weli yeeshay ee rumeeye raacay ee ku weli noqday esmaamulo kuwaas hadduu ammaanayay wuxuu eebba yiri biwasfi tawaaduc istajil tilmaanteedna uu ku ammaanayey fiihim gudahooda ku sugan ayaa wuxuu eebba yidhi yuxibuhum dadkaas la tilmaamay eebba weyne ayay horta iyagu jecel jeceliyiin ka gadaalna waa yuxibuuna yuxibu eebba weynaa jecel hum iyaga oo marka hore eebbe ayaa iyaga jeclaaday kolkaa waa yuxibuuna iyana waxay jeclaadeen u eebba ka gadaal bay adilatin kuwa dabacsan oo jilcan yihiin cala almu'miniin inta eebba rumaysay bay u jilcan yihiin aizatin kuwa ad adag wey cala alkaafiriin inta xaqa diiday korkood bay ku adag yihiin tilmaanahaasay leeyihiin hay-addan yaa baylaan hay-adatan fii xayaati rasuuli sala allahu calayhi wasalam nabiga oo nool wafi suurati lmaa-ida suurati lmaa-ida min aakhiri maa nazala bilmadiina markii nabiga uu ka guuray maka almukarama tegayna madiina almunawara min awal maa nazala bilmadiina suuratu lbaqara ayaa kamid ahay ama almaa-ida suuratu lmaa-ida awfu inaga aynu dhahno min aakhiri maa nazala bilmadiina qur-aankii madiina kusoo degay waxyaalihii ugu dambeeyey ayay kamid ahay ayadan markaa saxaabu rasuulillah ayay la hadashay khitaab ahaan markii hore yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii naas alla rumeeyow man yartada minkum can diini in rasuulku calayhi salaatu wasalaam waqtigiisi hadduu dhammaado yaltaxiq birafiiqi ilacla waa la ogsan doonaa kolkaa masiirka diintu maxay noqon doontaa kolka inay dad muslim ahaa waktiga sidoobi doonaa sidii markii dambeba xaqiiqatan dhacday marka haddaad ridowdaan wax la idiin noqonayo lama arke ogaada baabul istiqroos wax la idiin noqonayo lama arke weliba dad idinka fiican idinka oo tilmaanahan leh maa-eba la iman doonaa yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diini fasawfa yaati illaahu biqowmin kolkaa dadka eeba uu la iman doono markaad ridowdaan kadib kelimatu sawfa maxay ku tusinaysa tadullu cala alistiqbaal tafsiirkay weliba ka daran oo haddii la yihaha sayaclamuuna iyo sawfa yaclamuun sawfa yaclamuuna sii dheer waxaa iman doona goortaad irjoogaan kadib dadka tilmaantaan la iman doon markaa dadkii diinta ay ku timid ee nabigu ka dhashay ee nubuwada ku bilaabatay ee risaaladu ka bilaabatay carabbay dadkii ahaayeen hadday marka carab gaalowdo ilaah dadku keenanayo isagaa yaqaan laakiin dadkii tilmaanahana loo sheegay awalan waxaa laga bilaabay yuxibuhum isagooba jecel yahay baa lala iman doonaa allaa diyaarin doonaa iyagana wayuxibuunahu ilaah bay jecel yihiin adilatin cala almu'miniin inta eeba rumaysa ay dabacsan yihiin oo qawmiyo iyo dhul iyo degmo iyo uguma dabcaan cala aliimaan bay ugu dabcaano adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin yujaahiduuna fii sabiilih jidka eebbay ku dagaalamaan intaa waxaa u dheer walaa yakhaafuuna lawmata laa-im jidka eebbay ku dagaalamayaan iyo tilmaanahan ay leeyihiin qofka ku farageliya danka geli maayaan wixigeyni maayaan kana baqi maayaan marka arrimahaas laysku darayna sahal wax lagu heli karo maaha fadlullah yuutiihi man yashaa waa deeqeeba bixiiyo gallad alla leeyo qofkuu rabuu siyaa qofkiyuu noqon doonaa allaa og alla marka carab wataa isberi dowlo qaala iska raacday iyo maraykan iyo beli kolkaa qoladii iman doonta waa la sugaayo waktigeediina waa la joogaa sawfana adag sidaanaa rabbi dad u tilmaantay dadkaa marka waxaa tilmaanahooda kamida maxalushaahidka tarjamada khuluqu tawaaducda lilkibri iyo aayadda iska daboolayaan waa adilatin cala almu'miniin halka maxamed shaahidka fasawfa dib damba yaati illaahu biqowmin yuxibuhum eebba uu dadkaa jecel yahay wayuxibuunahu iyagana jecel eebbe adilatin dabaasan cala almu'miniin xaqa inta rumaysay korkeed acizatin dardaran cala alkaafiriin inta xaqa wa qaal waxaa kaloos eebba yidhi fii jazaa'i ilmutawaadiciin dadka istajiya kibir ka fogaada abaalmarintooda baa eebba sheegayey wa qaal wuxuu eebba yidhi fii jazaa'i ilmutawaadiciin dadka istajiya abaalmarintooda gudaheedu eebba wuxuu yidhi tilka daaru laakhira isaarada tilka jannadii bay ku dhacaysaa tilka taas taa waayo addaaru alaakhiratu dambaysa jannadi wey aqalkaa dambe qiimiga badan ilaah wuxuu yihi najcaluhaa daartaa waxaan u yeelaynaa liladiina dad baa daartaa loogu talagalay oo galaayo degaya ku raaxaysanaya tilmaantoodu waa macay laa yuriiduuna kuwa aanan doonayn culuwan kornoqoso fil ardi dhulka gudihiisa lagu kornoqdo umada dhaqaale iyo magac iyo maal iyo si walbaba dadka looga kormaro kuwaan kuba fikirayn ma rabaan inay kormaraan dadka ka xoolo badiyaan ka caruur badiyaan ka qurux badiyaan ka cilmi badiyaan ma rabaan ilaahi baa laga anfiyey dadka kama xoolo badnaa ama kama fiicna ma aha inay noqdaanba ma rabaan wey laa yuriiduuna anaan rabin culuwan kor noqosho fil ardi dhulka gudihiisa lagu kor noqdo aanan doonayn idan siday janno iyo kibir u kala fog yihiin arag walaa fasaadan qasmiya labnama doonaya dunidu inay kharibaano iyo addoomaha bilkufri waalmacaasi xaqdiido iyo gacansayri inay dhulka ku fasaadiyaan ma raba dadkaas wey dadka aqalkaas loogu talagalay wey idan qof dunidii qasee labay bilkufri waalmacaasi ku qasay ee ku labay iyo mutakabir xaqa iyo addoomaha bay iskala wey midna tegi maayaan meeshii wey dilkata addaaru ee daarta alaakhiratu dambaysa najcalwa waxaan daartaa u yeelaynaa liladiina dadka an laa yuriiduuna rabin xuluwan kor noqosho fil ardi dhulka gudihiisa iyo walaa fasaadan qafiya labis waqaala rasuulullah hebaweyne rasuulkii wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo fi lamri farid gudaheed wuxuu ku yidhi bitawaaduc isdejin la ysfarayey ayaa rasuulku yidhi ina allaaha eebba weyne awxa eebba waa waxyooday ilaya aniga rasuulka waa kan wixii la waxyooday an tawaadacuu isdejiya xataa laa yafkara yuusan ubafanin axadun qofna calaa axadin qof kale korkii uusan ugubafanin isdejiya oo walaa yabaqii uusan u gardaraysan axadun qofna calaa axadin qof kale korkii uusan u gardaraysan waqaal waxaa kaloos nabiga yihi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo fi tarkiib isku caraabin la isjeclaysiinayay gudaheed bitawaadu isdejinta gudaheedii baa la isku caraabinayey la isjeclaysiinayey kaana nebiga wuxuu yidhi ma bacasa allaahu eebbaweyne ma soo saarin nebiyan nebi ma soo bixinin ilaa nebiga haddii la soo bixiyey racalghanam ari buu daajiyey nebi aanan ari raacinan ilaalin ma jiro faqaala waxay ka gadaal yidhaahdeen lahu nebiga asxaabu raggii la jiray ee rumeeye raacay ayaa yidhi wa anta ma adigana suubane ari raacday ilaan warkiibuu cumuum ku sameeyey ma bacatha lahu nabiyan eeba nabi u soo bixiyey maba jiro ilaa hadduu jira raaca alghanam xaribuu daajiyo kolkaasaa faqaala lahu asxaabuhu wa anta ma adigaba allah ka dhigay qaala wuxuu yihi nacmaa anigaan raacigi aniga naftay kuntu waxaan ahaa arcaha arigii mid ilaaliyo calaa qaraariida kumiyaal baan ku raaci jiray liahli makani uraajinin reer mako intaan taana taana ka aruursado baan ariga u daajin jirin qaraariba waqtigaasi lacagtan samaysan ee la suda ee la shiilay ee kumir iyo taaniya riyo waxas ma jirin waxaa jiri jiray wax kuusano dahab iyo fidlo laakiin way iska jireen dahab iyo fidlo waa jireen kolka waa kukuusnaayeen kolka qaraariidku waa wax lagu wegno sida kiilada iyo wuqiyad iyo tumirka iyo kuwaasoo kale iyo ragolka kolkaa wax yar oo la wegnay baan ka qaadan jiray quraas arigan igu raaci jiray kolka naganaan raacin lama haddaba waxaa lo iyo geel kuwaas daajintooda iyo raacidooda waxaa nabiyaasha loogu imtixaani waayey arigu xoolo lagaaliyo ugu qadarayy labadhan markii laga eg xoolaha naftiisa waa culus yihiin geela subaxdii tijaahadii loo sameeyo oo intii la durayo afka loo saaro meel meesha afkiisa la aadiyo iska aadayo looda waa sidoo kale itijaah marka loo sameeyo la fafiyo meel la aadiyo meeshii bay aadayso hadihi waaxid wathaaniyan geel iyo lo looga baqi maayo dawaca iyo shimbir iyo haad iyo inay xayawaankaa yaryar waxyeeleeyaan nabad baa loogu tagayo arrin maxaa dhibaatadiisii noqotay toban tilaabo toosa ma qaadi kar intuu ka labas intuu ka laaban itijaah mal waa ku dabragoyna xagna shimbirtaa dhamaynay bal waraabo kala daaye dawaxa iyo ay doorkii wax suba daayi maaye gallaynkaa kusoo dagaa keliyuu ka dileelina kolka isagoon itijaah lahayn iyo macsigiisa kolka nin arin raacay dad waa dhaqi karaa waxaan waa tababar kolka ilaa ninkaan nabi waa nabi inuu dad maamulaa la rabaa tababar inuu soo qaato waay horta ari ha raaco ari hadduu intuu raaco keeno nabad ku keeno dad waa maamuli kara kolka waxaan waa tababar waa sunna fil ambiya u ilaah nebiyaashu u jideeyey kolkaa tababarkii ariga ku qaadan jireen oo yaraantoodii bay ariga ku raaci jireen wadaad nebinimadiisii waxaa lagu siiyey wax sahlan maa ilaah darajaduu bixinayo iyo dadkuu siinayo neef ulaha baa ka cariray ari markaasuu daba orday neef ari sidii uu daba ordaayu marka isla daale kolkuu keenayna waa dhaqaaqda oo gabo afartan goor ma caroonin ma dilin ma gadin ma xirin imtixaana toogay neefkan meeshuu ku dhaqay xeradaanuu ku dhaqayi intuu biyo ka cabi jiray muxuu caraa neefka xajaa'ib wey nabigu ma anaaqo siyaadaaba kusoo dhawey markaas nabadnimadu qaadan doona midna hal habeen uu afartan goor janaabo ka timi kolkuu seexdaba bas ha ku seexanin biduuni tahaara ina allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutadaahiriin biyo isku sug daba ragcadtuko dhinacasii dhig bas afartan goor hadduu mara salaada cadaafi nabinimadiina waa lig axsabtukum bala'an alambiyaa waxaa adduunka mashaakilka lamara idinku dhibaato badan nebiyaasha uma alamhalu falamhal sida aakhare loogu kala fiican yahay iyo ilaa agsi baa adduunka loogu kala dhib badan yahay idan arrin raacidatan tafabaruu wa anta ma adigana suubane qaala nabiga wuxuu yihi nacam haaho kuntu waxaan ahaan jiray arcaaha arigii midaajiya calaa qaraariida wax yar baan ku raaci jiray li ahli maka maka dabkii tagnaa sanariga u ilaalin jiray waqaar waxaa kaloo nabiga yihi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo low duciitu haddii la iwaco wixii hadiin lagugu keeniyo gurigaaga inkastaba ha leekaadee waa gaayatu tashriif wax ka hadlid male laakiin inta lagu waca naftaada lagu boqooliyoo kabaha gasho lagu yiraa guri kale lagaa waco markaad meeshii tagtid qanjaafulo lagu keeno ama dhilaandhiliyo lag iyo garab iyo sarragaa sugaysa neef ariha goobkii haddii la gubo koobab oo kuwaan qolfaha alla tuuro murcad oo macaanaa soo bax maras cad oo macaan badanu leey kolka haddii lagu keeno koobab iyo qanjaafuro gurigaasiina lagaaga yeero subanihii baa la waayeeli lahaa taas annaga laakiin waa isku dilayna anigoo nin weyne oogaya mashiika weyntuu u yaro ganjaafuliikeen cilmiya bilcaan mana kala dhimas arka tawaaduca yaqiiniguu leeyahay waa qaal nabiga wuxuu yidhi sala allahu naxaris allaha badiyo calayhi nabiga kor wasalama nabadgelya allaha ku badiyo low goor yuciitu liii waco ilaa kuraaci shaatin neef arya koobabkii haddii liigu waco aw diraacin sagogta waa midaan koobka ka horreysa halla male dhiigo yaryaro caday leedahay sida cududii iyo garabkii hilibkuma rarna tigoog haddii la iigu yeedho la ajaabtu yeermadaas an aqbali lahaw walow ufdiya haddii la hadiyeeyo si waraaba ka daran ilaya aniga ziraacun tagoo gurigayga laigu keeno oo mase kuraacun qoob haddii la ii keenana la qaabiltu wa aqbali lahaa buyi waqaal waxaa kaloos nabiga fasalama nabadgelyo allaha ku badiyo bitamfiiri burin layska burinaayo min alkibri isla weynaan oo markuu nabiga kibirka eedeynaayo kolkaa waa laysaga digayaa nal guduudan yaa kibirkii laysaga saaray waa sifo eeba u gaaran lala wadaagin wasadaqa allahu fii qowlihi walahu lkibriya walahu eeba keligii baale alkibriya waxaa kibriye la yihaa eeba keligii kolkaasaa nabiga ummadda kibirka ka elinayay faqaala sala allahu calayhi wasalama nabiga wuxuu yihi fi tanfiiri erin dadka laga erinayo min alkibri isla weynaanta ayaa nabiga wuxuu yihi alaa hooyaay ukhbirukum halaaga yaabbay leedahay waa adaadu tanbiih laysbaraarujinayo alaa hooyay tanabahuu waclamuu intaad balaarugtaan waxaad ogaataan ukhbirukum ma idiin sheegaa biahli naar haddaad naar iyo qaabdarreeda maqasheen dadka la geyn doona adduunkana idinla jooga ma idiin sheegaa aad ka cararteen tilmaantooda jawaabtu qaaluu balaa yaa rasuulalla noo sheeg wey naarna ma rabno waxa la geynaayaana ma rabno waxa lagu galaayaana ma rabno kolkaasuu nebiga yidhi kullu cutullin naar waxaa la geynayo mid qallafsan oo angegan oo naxariis laabaan kulli haddaad maqashid waa mid qallafsan oo angegan oo garmaqaataa oo soo taagan oon rabbi iyo ummad midna tixgelina mid qallafsan kulligii wey waa tilmaan talabaadna jawaabin xoola uruurin badan waxaan maxalaalba maxaaraanba sawsi maar uxaalka waa ururinay jawaadin xoola ururin badano mustakbirin ilow saddexdaa tilmaamo waa gallabsan yahay markaa qof dabacsan oo naxariis leh oo basaasa oo farxadda wejigiisa muuso farxadda wejigiisa fuuso oo la cadaynayo muusoonayo kaas helnar maa kan wax uruurinta badanna isaguna waa kan ka saddexaad mustakbirin isla weyn wey kolkaas saddexdaas tilmaan waxaa la way waxa janno aan arkayna naar la geynayo oo qaal waxaa kaloos nabiga yidhi salaasatun saddex dadka kamida saddex qof ma ahe saddex gurub wey koo la arkaaba waa qeyb dad kamida salaasatun saddex qaybood ee dadka kamida ayaa laa yukalimuhum eebba uusan la hadli doonin inuusan eebba kula hadlinna fuskaa xijaabtana waxaa ah kalees nabiga yiri halaasatun saddex dadka kamida ah ayaa laa yukalimuhumullah uusan eebba weyne la hadli doonin yowma alqiyaama qiyaamada maalintaas hadal naxariis iyo dana ku jiro lagula hadli maayo laakiin suq inaka anta alcasiizu ulkariimu oo kale hadallaha qallafsan ikhsa u fiiha walaa tukalimun in waa lagu yiraa suuragal wey falaa yusakiihim eebba hufi maayo walaa yandur eebba ma daymoodo ilayhim iyaga walaa hum waxay leeyihiin cadaabun cadaab aliimun laxabiya saddexda ka koobaad waa kuma shaayikhuun waayeen konton nin dhaafay ciraystay lixdan gaaray oo wakhtigaa kadib jaanib haweenka tafaguryeyna sinada dhalinyarada uma banaano sinasha yaryar uma banaano laakiin meeshata waxa wey oo ninkan loo toogtay waa yeelka tabarkiisaaba yar caqligiisiibaa bislaaday kolkaa midkaan yar waxaa la dhihi karaa shahawadii baa ka badatay caqligaa ku yahay waayo arag maaha wax un loogu cudurtaado laakiin waa yeel caqligiisii bislaaday cilmi wax kale da'da ah suuq sii gabay intaasuu guura xaggeesuu wareegeysana marka daaci ugu yeeray zina aad u fog wailaa zina waa mamnuuca min kulli axad sagiir iyo kabiir qofay u banaan tahay male ee ka waxa gaar loogu toogtay wax daaciya ah oo zina u keenaanba jirin yuuba gabay kadib wadana inuu guuro darkii gafuurka intuu xiiro wixii tinay ku harayn hinsi madow iyo laalay saaro dharka isku dhudhuujiya neegteen qoor siduu xariirka laalaadiyo u wareegeysana waana waaye taajoogaan suuqa waan arag shaykhun waayeel jaanin ka labaad wa malikun boqor ka gaabud iyo kale wey ciday been u banaan tahay mana waxay been u bannaan tahay lama arko laakiin ninkan boqora ee dunida xukuumo wuxuu hadhow eebba ku abaalmariyo maahe lagaba daahadli maayo in adduunkii ka daba hadlaysaa male isagaaba boqor oo guddoomiyaa een markaa muxuu ku falay ninkaan tabar haysanin dhaqaala haysanin nafta ha ugu sheekayso dantaadii aad gaarsi xoogaa baansheed laakiin boqorow adiga baniixow kala dana famalikun kadaabun sin boqornaa been badan isaguna waa gurubka an marna qiyaamo lala hadlay ka saddexaad waa caa saboon faqiira mustakbirun markaa ninka laban lamaanta ha kibrisee adigiiba darinaad ku saxati mahaysatid kibri maxaa kala ban adigoo faqiira aan qadiya qura iyo casamina haysan yaaban waxaad u kibirtaa waa maxa wamaca daalika kibir qof uu banaan yahay male qof uu banaan yahay male laakiin saddexdan sheekhna zina wax ugu yeeraan ma jiraan boqorna been wax ugu yeeraan ma jiraan faqiirna wuxuu ku kibra male idan iyagoo xaaladooda sidaa tahay ka gadaal sidaa noqday saddexdan qiyaame lala hadlay wacaa'ilun mid ayra mustakbirin haddana iskibrinayo wa qaal waxaa kaloo nebiga uu yidhi waa xadiid qudsiya ah. qaala allaahu eebbaweyne wuxuu yidhi caza eebba addoommadiisii kaadka wajalla eebba alcizu waxaa cidi la yiraa inuu iisaaruhu eebba guntiinadiisa yahay ayuu sheegay walkibriya waxaa kibriya la yiraahana inuu ridaa-uhu garbasaarkiisii yahay ayuu sheegay kolka haddii kibirna garbasaarkaygii yahay cisana hoos guntigaygii yahay faman qofka yunaasicuni labadan igu qabsada oo ama ciso iigu yimaada ama kibir iigu yimaado xagabtu waan arayow man kaana yuriidu lciza falilaahi lcizatu ilayhi jamiican kolka cizo say u dhan tahay eebaale oon dhaliil iyo nusqaan barteed lahayn alcizu sarafta izaaruhu inay guntinadiisa tahay waalkibriya kibirkana idaa'uhu kabasaarkiisa yahay kolkaa faman yunaasicuni qofka labadaa igula dooda cadabtuhu waa cadaabow oo gaad waxaa kaloo nabiga yihi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo baynamaa goor ay rajulun nin fii xullatin isku joog buu ninku qabay tucjibuhu waxa yaabgelisay ninka nafsuhu naftiisiibaa yaabgeliso wuxuu is yidhi kolba wax kula mida ma jira murajin wuxuu salleeyey waxdaa laga dilmaacsa marka la kibraayo meeshaan dhabanka faalaxyaha yaa laga sameeyaa meeshaan fooda in laga sameeyo waaba sunno waa sidii nebigu yeeli jiray islaamkaa jideeye in madaxa meeshaas toos fooda inta laga shaaceeyo laba loo kala dhigo laakiin marka gaalnimo la maagan yahay waxaa la faliira meesha xasan laleeyahay murajilun murajilun murajilun ra'sahu madaxiisii buu shanleeyey yakhtaal isagoo shaafeertamaayo garbaha nuxnuuxinayo fii masyatii masyatii habkuu socday id khasafa allaahu ilaah baa la gooyey bihi isaga alarda dhulka oo fahuwa isaga yatajaljal waa si galab galab leeyahay filardi dhulka gudihiisa dhulku fara badana ilaa yowmi alqiyaama qiyaamada maalinta intii laga gaaro buu dhulka dhexdiisa si galab galab leeyahay yaa tura nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qaaruun miya oo qur-aanka lumasa nin kala wey alcilmu cinda allah qaaruunku nabiyullaahi muuse ilmaadeer ahay markaa nin dandaanay ka badatay oo waxaa maanta adduunyada ku nool dhan buu ka wada xoolo badnaa maxaa jira maanta adduunyada waxaa ku nool ma gaarin meeluhu maalka yaalla oo bakaaradii iyo hangarada waaweyn ee xoolaha lagu ururiyey furayaalkoodii in lagu yeero jamaaca toban nin labaatan nin soddon nin afartan nin habeenkii kaanayo furayaashaan jiida oo guriga ku jiida kolka bal xoolihii dhaafurii baan xariila xaggee waxaasoo kale waxarkii ma marka ninkaas u maal badan buu ahaa marka waa kibray xoolihii badna ayuu ku kibray markii dambena nabi muuse waxaan nabi muuse daa'iman waa abadan bani israail waxadin jiray fasiixod karana waa ahaa markaasaa markii dambe ninka kan buu isiri sidee nabi muuse wacdigiiyo waanada uga reebtay naag xun oo dhilaa ayuu la heshiiyey wuxuu yidhi muusa galabta noo yeerayo sidii caadi ahayd buuna wacdin doona kolkuu wacdiyo zinada intuu ka hadi doona ka mid wey hal iska dhaafuu dhihi doona haddana qofkii markaa zinaysa cuquubada eebba ugu talagalay ayuu sheegi doonaa kolkaas anaa wax oran doona bal muuse qofka sinaysa adigaa biyaasee la yeelayo ma aniga muuse ahaa oo maxaa haysaa marka inaad naagyahay soo baxdoo tidhaahdo anuu muuse iga zini yaan kaa raba adduunka waxaad rabtana qaado mar dambaba muuse fagaara haddii looga bixiyo inaha la gaciisan darfiqoolkuu ninkaa sameeyey nabiyullaahi muuse calayhi salaam kacayo dadkii buu wacdiyey waa waaniyey waxyaalihii maniyaadkaabuu kala hadlay dunadii buu ku dheeraaday halliska dhaafuu yihi qofkii dhaafi waayana ciqaabka adduunka loogu talagalay waa intaas alaabkii akhrna waa u dhey yaa muusa buu yihi haddii adigaa sinaysato maxaa la yeelayo mase waxaa sinada loo diidan yahay waa intanadaka adigoo lagu ogolay may idinkaan idinlamida ah laima ogola haddii tolka sheekaa ku jirta muuse wax u farximeeyaa aniga ahaa ayib halaygu cadeeyo away naagtii sheegay qolale kolkuu muuse soo dayay bay naagtii bur iyo biina xakumatiigu waa dhihi kari weyday naag muusa wax yeelay yaa nabiyallaahi bay tiri aniga adi isma naqaan ma aynu wadaagin ninkan isagaa i yidhi warka waa kaasi markaa nabi muuse waa kululaaday eebbuu markaasi ku cararay wuxuu yaa rabbi haddaan rasuulkaagii ah oo keliinkaagii aan ahay tan maanta ka duudsi qaadan maayo ii waxqabo markaasaa eebbana ku yidhi dhulka amarkiisilaa lagu dhiibay adiga waxaa doonta bar yaa ardu khudiihi buu yidhi qaaruun dhulka qabo markaasuu labada jilibka alla muuse in adeero ayay maayo la ardu khudiin sinahay tagtay dhulkaa dhuntinay yariya amarkuunbuu nabi muuse bixinayo alla muusow xudunta garbaa alla muusow galale dhulkaa lala go ilaah baa muuse ku yiri yaa muuse ninkaad qaraabada ahayde xogaaga yare hadalkaa kugu yiri intuu dhulka liqaayo markuu lawyaha maraayo miskaha maraayo xudunta maraayo garbaha maraayo intaa ku baryayay aniga eebba hadduu mari baryo waa badbaadinma maxaa muuse alaga gaara hadhow ba haddana waxaa dhacday la yidhi markii ninkii laga faraxasho dhulka la go-ay haaruun ayaa muusa u qaraabaa ninkuna waa cidda ninkii ugu hanti badnaa kolkaasaa la yidhi muuse ninkan wuxuu uga faraxashay ee dhulka ugu diray dhaqaalihii jurab kolkaasuu yidhi haddana xandiisi intaa lala guli qaala tacaala ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabaqaa calayhim waataynaahu min alkunuuji ma ina mafaatixahu latanuu'u bilcusbati uli lquwati id qaala lahu qowmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin sida loo waday arrintii maxay ku dhammaatay fakhasafnaa bihi wabidaarihi alarda famaa kaana lahu min ficatin yansuruunahum min duuni illah wamaa kaana min almuntasirin kolka qaaruun waa ku dhacday keyrkiina waa suuragal meeshaa qaaruun uu ku baaba-ay waa goor galab oo casara hala soo kulmaa la yidhi wuxuu yidhi aniga waxaanan hananin ku shir tegi maayo wiilashiisii iyo haruurtiisii iyo naagihiisii kaca qabiilka raacuyi aniga adooginaan ahay may addoomahaydii ma yimi addoomahaydii baan meesha la imanaya kolka afar oo min la arkaba faras faraskuna afar boqol oo faras faraska waxaa dhagihiisa ka gafuurkiisa iyo calooshiisa waa dahab iyo qalin dushiisa gogasha fuushana xariiru intii buu soo horkacay inta markuu soo horkacay shirka yimid wayo markay wax kan dhacayaan kolkaa wuxuu la yimid shirka waxaan laalagoo aragoo lamaqal bay ahayd meeshii buu ku baaba'ay ilaa wixii iimaankoodu daciifa yaa laysa lanaa mila maa uutiya qaaruun bay yidhaahda inahu low axadin cadiim bafalinka arka inta addoomme iyo fardi iyo dahab iyo qalin iyo bala meesha waxaa ka qalam qalamle ee qarbaslaynaya balfiiriy kolkaa isagiina suurageli mid kalna suurageli baynamaa waqti rajulu nin fii xullatin isku joog gudihii uu gabo tajibuhu ayaad gelisay nafsuhu naftiisa waxaa ama ka agdhow ma jira wuu leeyahay murajilun wuu shanleeyey ra'sahu tintiisa yakhtaalu uu isjejebinayo bimasiihi siduu u socdo id khasafa allaahu ilaah baa la gooyey bihi isaga al arda dhulkuu la gooyey fa huwa isagii yatajaljalu waa sii garab garab leynaya fil ardi dhulka gudihiisa ilaa yowmi alqiyaama qiyaamada maalinteeda intii lee garow wa madaahiri tawaaduc kolkaa qofka inuu mutawaadic yahay iyo in kale maxaa lagu garanaya amhiladan soo socotee lixdaa baa lagu garanaya wa min madaahiri tawaadu isdejinta muuqaalyaalkeedii waxaa ka mida maa yeli arrintan soo socota kow intaqadama rajulu nini hadduu ishormariyo calaa amhaalihi dadka lamidkaa la aynigaa la qarnigaa hadduu iska hormariyo oo meeshii lagu kulmaba inuu hor hadlo inuu hor fariisto inuu uhor e kaco uu jecel yahay fahuwa mutakabir tawaalixma wa inta hadduu gadaal maro canhum dadka lamidkaa uu ka gadaal maro oo haddii la hadlayo hebel ha hadlo haddii la kacayo hebel ha hormaro uu isna isdibdhigo dadka kale iska hormariyo fahuwa mutawaadic qof isdajiin laba in qaama hadduu ninka ka kaco min majlisihi goobtuu fadhiyey iyo gambarkii uu ku fadhiyey inuu ka kacay waa ku badannahay middaa waa ku wanaagsannahay min majlisihi meeshuu fadhiyey wuxuu uga kacay lidii cilmin min oo waxyaqaan baa ka kor yimid goobtii buu ka boogay wa fadlin walaysa mafala oo akhyaara oo nabadoon fiicana ayaa yimid goobtii u baneeyey wa ajlasahu kii yimid buu wuxuu fariisiyey fiihi majliska wa in qaama hadduu joogsadana goobta markii laga kacayay ayaanin akhyaara waa yeela iika ayuu kabaha isugu duway wain qaama hadduu joogsado sawaa lahu uu u suubiyo naclahu kabtiisa kolkuu dhaqaaqayna ma horboodine uu gadaal ka socdo kasagootinayo wakharaja hadduu baxo khalfahu gadaashiisa ilaa baabi ilmasjid meeshii lagu kulmay inta albaabkii laga baxayay ayuu daba kacay tabaha isugu duway wuxuu rabaa liyushayicahu inuu sagootiyo fa huwa mutawaadic qofka sidaasu dhaqmana mutawaadic wey in qaama hadduu awal waxaynu nidhi min cilmi wa fadlin laakiin qof caadi aaba yimid kiibuu soo dhoweeyey marxabaysiiyey ralci in qaama hadduu joogsado lirajuli nin uu joogsado alcaadi ee caadiga ah oo waqaabalahu uu ka hortago bibishrin muusood iyo wa talaaqatin weji furfurnaan iyo muusood uu la qaabilo iyo watalad oo istabdiyo macahu la jiridiisa bi su-aali hadalkuu kan weydiinayo oo wa ajaaba uu yeelo dacwatahu yeelmadiisa oo wasaca uu socdo fii xaajatihi qofka dantiisii uu la gudo oo walaa yara uusan u arkin nafsahu isaga naftiisii inay khayran ficnaan badan tahay minhu midkaan yimidna fa huwa mutawaadic markaa dambana oo mutawaalic afar wain zaara hadduu booqdo hayrahu isaga kayrkiibuu booqday minman dad ka mida huwa isagaba diinahu isaga ugu hooseeya filfadli qofaan ku qiimi ahayn aw amase midlahu qof lamiduu booqday faxamala macahu wuxuu xambaaray mataacahu qofkii lamid aha ama ka hooseeyey uu alaabta u qaaday aw masaa waa socday macahu qofkii ka hooseeyey ama lamid ah ayuu raacay bixajatii qofka dantiisii yuu u raacay sidaa markuu u dhaqmaana fa huwa qofkaasna mutawaadic mid isdajiyu in jalas hadduu fariisto ila alfuqaraa dadka saboolka walmasaakiin dadka masiibooyinka ku dhacay cudurada xunxun qaba hadduu dadkaa la fariisto huwa ajaaba u ogolaado dacwatahum yeermadooda oo waakala uu raasinka cuno macahum iyaga la geyidooda oo wamaashaahum uu la socdo fii dariiqihim jidkay qaadayaan gudihii fa huwa ninka saa u dhaqmay mutawaadic lix in akala hadduu cuno aw shariba hadduu cabo bikayri israafiin baatulid la-aan maalkii la baatuloon la qubo la-aan uu cuno cabay oo walabisa uu dharka qaato fii kayri makhiila istibrin la-aanteed uu dharka xirtana fa huwa mutawaadic markaana waa qof mutawaadicow kolkaa madaahirka tawaaduca meelahaasuu ka muuqana amhiladii tawaaduca baldhegeyso haadihi muddatan hadeer bilaaban doontaana amhilatun miisaalyaal wey caaliyatun korayso litawaaduc isdejinta usugnaatay kow kuwiya waxaa la sheegay ana cumara bna cabdilcasiis khamisu lkhulafaa'i araashidiin wey amiiru lmu'miniin buu ahaa ninkaasaa ataahu cumar waxaa u yimid laylatan iyabay habeen tahay ayaa dayfun nin martiaa u yimid wa kaana cumarna wuxuu ahaa koorta martiga u yimid yaktub waxbuu dhigayey fakaada siraad fayruustii waxay sigtay xayl iyo saliid iyo lagu sibi jiray wixii baa isagii waxbuu koraya in markaana waa soo korjoogsaday maas inay baktiday doonaysa fakaada siraaji haynuuskiibaa wuxuu sigay iyo faqaala lay kii martida ah baa xishoodoo yidhi waxna waad qoraysaa amiir mu'miniina waa tahay saliidda meel weyn laga keeni maaye anigaa xoogaa kusoo suba cumar waa diiday faqaalo dayfu kii martiga ahaabaa yidhi aquumu anaa joogsanaayo ila almisbax faynowska fawshu waa wanaajinaya fadaban kusoo subaya faqaala cumar ibni cabdilcaziiz baa yihi an yastakdim inuu adeegsado dayfaho martidiisa min martidiisii adeegsaday goob ma aha kolkaa ku adeegsan maayo martaatay iga fadhiiso anaa bahashayda saliid kusoo subanayo faqaala cumar baa yihi laysa ka mid maaha inkara min rajuli nin gobanimadii an yastakdima inuu adeegsado dayfahu martigiisa tanka cid oo diidan yahay ninkan waa amiiruulmu'miniin waxbuu dhigaya haddaad aniga i diiday wiilasha yaryaaree dhashay ee meelaha kuu jooga aan idhaahda warkaalay maxaa isugu dhif geeda soo dhaamiyo kolkaasuu yidhi kor horay saxdeeno oo waqti dambe iyagana dan uga baxay faqaala dayfu martigii baa yidhi idan haddaad aniga i diiday unabihu lgulaam wiilkii yaraa ee adeegayay baan toosinaya oon leeyahay wartoo toose kaale maashaan biyo ku soo sug faqaala cumar wuxuu yidhi inahaa saacadan hadda bacasa baktiday awalu nawmatin hurgadkii u horreysay wey uu naamahaa seexdee falaa tunabihu ha toosinin marka ninkii way iska aamus wadahaba cumar baa tegayo ila albida sikadii meeshay taallay saliidda ayuu aaday wa mala-a almisbax faynustiibuu soo buuxiyey zaytan salid buu ka soo buuxiyey falamaa goortii qaala lahu dayfu uu u yidhi qumta cumarkii buu ku leeyihi waad kacday anta adigu binafsika naftaadiiba yaa amiira almu'miniin kacay oo baashii ku soo subay anigiina ii diiday inaan carruurtii u yeerana diiday ajaabahu cumar ninkii wuxuu ugu jawaabay qaa'ilan isagoo yidhi dahabtu waa tago baashaan soo dhaamiyey wa ana cumaru haddaan soo dhaamiyey cumar baanahay wa rajactu jikadii kasoo laabtay ana soo buuxiyey baashi wa ana cumaru oo wuxuu adeeg waxma yeelin bule haddaan baasha soo dhaamiyey iyo haddaan keenay iyo haddii ka horreysay iyo haddii ka dambaysaba cumarkii un baanahay waxaygama dhicin dahabtu waa kacay wa ana cumaru anoo cumara warajactu waa soo laabtay wa ana cumaru anoo cumara ma naqasa ma dhinnin minii xaggayga shayun waxba wakhayru nnaas dadkan u fiican man ruux wey kaana ahaaday cinda allaahi eebbaweyne agti mutawaadican isdejiyow misaalkii labaad laba huwiya la sheegay ana abaa hurayra asxaabigii jaliilkaa markii dambe wuxuu u noqday madiina almunawara buu gobernatoore u noqday isagoo markaa gobernatoora xoogaa qoryaa suuqa intuu tegay oo qoryo soo gatay buu xagasha ku soo qaaday markaa uu adeegayo qoryaha uu suuqa ka adeeganayo waa gobarnatorihii beledku ruwiya waxaa la sheegay ana abaa hurayra radia allahu canhu eber raalli ha ka noqde aqbala inuu ka yimid min asuuqi suuqii madiina yaxmilu isagoo xambaarsan xismatan garab xismata xadar xagal qoryaha wahuwa yowmaydin maalintaa qoryaha suuqa uu ka soo gatay khaliifatun bilmadiina madiina almunawara gabarnatooraheediiu limarwaan wa amiiruulmu'miniina uu gabarnatoore u yahay wayaquul wuxuu leeyahay isagii iskarin maayo suuqii baa ilmihii iyo bilcanti wixii baa ku soo shamuuq yihi meesha kolkaasuu leeyahay awsicu lilamiir anigu dhaafa meeli banay amiirkii magaaladan wayaquul wuxuu yihi awsicu waasiciya bilamiir gabernatoraha iyo mura iskaa mare wuu leeyahay kolkii lasoo dayana qoryuu wadaa oo reeru adeega ayaad moodaa wahuwa isagoo abuu hurayra uu yaxmilu xambaarsan yahay xisnata alxadab xagashii qoryahaas saddex ruwiya waxaa kaloo la wariyey la arkay dhe ru'iya waxaa la arkay cumar bnu lkhadaab sayd cumar maratan kol xaamilan isagoo dhabarka ku wada laxman hilib biyadihi lyusra gacantii bidixo ku hilib ku wada wafiyadihi lyumna gacantii midigana addurra qofka munkarka ku raabi jiray ayaa miinta ugu jirta wahwa kolkuu hilibka wadana amiiru lmuslimiin muslimiinta amiirkoodii wa khaliifatuhum xaliilkoodii yowmaidin maalinkaas waa afar ruwiya waxaa la sheegay ana caliyan radia allahu canhu cali ee baraalli ka noqday iftaraa laxman cali baa hilib suuqa ka gatay fajacalahu cali wuxuu yeelay fii malxafatii maraduu qabay go-iisii kore daraftiisii uu hilibkii ku laabtay faqiila lahu waxaa loo yidhi yuxmal calayka ha lagaa qaaday hilib faraqaad ku laabtay yaa amiira almu'miniin isna markaa dadka iyo dalku xukuma faqaala wuxuu yihi laa laga qaadi maayo maxaa jira abulciyaad ilmo adoogood xaqu ku garle an yaxmil inuu ilmaha u qaato way cunaya shan qaala anas bnu maalikin radia allahu canhu wuxuu yihi in kaanat ilcamatu addooni waxay ahaan jirtay min imaa ilmadiina madiin addoomaha ku nool ragga dhaafi haweenka ah, ayaa addooni waxay ahaan jirtay la ta'khud inay iska qabsato addoon biyadi rasuul subanaha gacanta sala allahu calayhi wasalama fatandaliqu bihi nabiga waxay la tegi jirtay xaytu saad meeshay rabto dadkana lagama celin jirin gurigeyda haliigu yimaado ma dhihi jirin qofkii ka danle intuu suubanaha u yimaad oo gacantuu qabsado uu iska wadan jiray dabacadii nabiga anas ibni maalik khadiimkiisii wey in kaanat ilamatu addoon waxay ahaan jirtay min imaa-i lmadiina madiina addoomaheeda kamida fataakhud mid sa qabata biyadi rasuuli sala allahu alayhi wasalama fatandaliqu bihi baa la tegi jirtay xaydu shaas meeshay rabto w qaala abuu salama abuu salama wuxuu yihi quntu liabi saad u aragtaa abu saciida simaa waxaanu axdasa naasu dadka gadaal dambe soo darisiiyo min albalbas markaan farada badan ee la qaadanayo waalmashrab waxaan badan ee lacaba ee waktigii rasuulka jirin waalmarkab intaan gaayib la isku bedelana ee waktigii nabiga jirin waalmadcam cuntadan kala duwan ee la cuna saad u aragtaa ee waktigii rasuulka dhiri jirin abuu salama iyo abuu saciid alkhudri weydiinaya waa qaal abuu saciid oo ka jawaabaya wuxuu yabna akhi walaalkay wiilkiisiiyow kun cun waxaad cunayso lilaahi liajlillah eebba dartii u cun washrab waxaad doonta cabo lilaahi liajlillah eebba dartii u cab walbas markaad rabtaa xiro lilah eebba dartii u xiro wa kullu shayin wax la arka kulligii dakhalahu uu galo min daalika darkii iyo dhuunigii iyo intayn sheegnay sahwun kibir aw mubaahaatun faan aw riyaa-un sabis aragsiin aw sumcatun sabis maqalsiin fahuwa macsiya alla caasin wey wa sarafun xadgudub wey wacaalij fii beytika aqalkaaga ka adeego min alkhidmati adeeg maa kii u kaana ahaa yucaaliju rasuulullah alla rasuulkii uu adeegi jiray sala allahu calayhi wasalama fii beytihi aqalkiisa isagaa maamulan jiray ama hadalkaaga maamulo kaana nabiga wuxuu ahaa neefka gaadiidka ee biyaha lagu qaatee lagu waraabiyo isagaa cawska iyo cuntada ku dhigi jiray kaana nabiga wuxuu yaclif mid calabsiiya annaamix neefka biyaha suba wayacqil nabiga isagaa gacmihiisa ku dabri jiray halbaciid neefka geelaha wayaquumu isagaa xaaqi jiray albeyta aqalka wayaxlub suubana hallisi jiray casaata ariga irmaan wayaksir nabigaa karkari jiray oo dhaadi jiray anna alla kabta wayarqac nabiga waa kari jiray athawba marada duleesanta ama gubata wayaakul waa cuni jiray nabiga maca khaadimihi kanu adeega uu cuntada gacanta la gelin jiray wayadxan kolka cuntada la siida oo khaadimku daalo nabigaa ka bajin jiray yadxan nabigaa muufada shiidi jiray canhu khaadimka ayuu ka qaadi jiro ka shiidi jiray idaa acyaa hadduu khaadimka noogo wayashtari shaya nabiga shay waa soo gadan jiray min asuuqi wuu ka soo gadan jiray walaa yamnachu nabiga kama reebi jirin alxayaau sariid an yucalliqahu inuu wax ku xiro biyadihi gacantiisa aw yajcaluhu inuu shan yeela nabiga bitarafi shawihi maradiisa faraqeeda wayanqalib uu nabiga gadoomo ilaa ahlihi gurigiisa yusaabi waa gacan gelin jiray alkhaniya maalqabeenka waalfaqiira saboolka waalkabiira dadka weyn wasagiira midka yar wayusallim dadku salaami jiray mubtadian isagoo nabiga bilaabaya calaa kulli man qof la arka kulligii uu nabiga salaamka ku bilaabi jiray istaqbalahu uu nabiga ka hortago min sagiirin qof yara wa kabiirin mid weyna awaawad mid madowa aw axmar mid guduudan xuran ku madax banaan aw cabdan ku la leeyahay laakiin min ahli salaa salaada dadkeeda wey ay ilmu'miniin intaeba rumaysay ayuu sidaa yeeli jiray wallaahu aclam